aniga weyakul wacan dhegeystayaal waxaad dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel waliba aad joogtaan waa axad weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha kooiyo tobnaad labada kun saddex labaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa kamid noqon doona ciyaaraha horyaalka brmer leaga waxaanu eegi doonaa kulanka liverpool weliba kooxda kubadda cagta lotonton dhexmari doona caawa sidoo kaleet waxaanu eegi doonaa kulanka real madrid spain weeyaan iyadoona caawa kooiyo tobanka habeenimo ee la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta reyo falakaro sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa talyaaniga kulamada ugu xiisaha badan roma iyo waliba kooxda kubadda cagta leje ayaa caawa sideedooda ciyaari doona sidoo kaleeto kow iyo tobanka habeenimo welibi dhibanna kooxda kubadda cagta ee eh, yuventus iyo weliba kooxda kubadda cagta fiorentina ayaa wada ciyaari doona sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmadii shalay la ciyaaray waxaa weeyaan ma united guulayay gaartay sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa macity duku ayaa wacdireeyey afar gool ayuu kulug lahaaday sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulankii xiisaha badnaa ee dhexmaray newcastle united iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal michael arteta oo dacwo ah sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa qaladaadkii shalay uu garsoorka ama garsooraha uu sameeyey sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa xalay kooxda kubadda cagta barcelona hal gool ay kaga badisay kooxda kubadda cagta real sociedad xilli dambe ronaldo aruqo ayaa badbaadiyey kooxda kubadda cagta balsha welina waxa laga yaaba yahay koox kubadda cagta jarona oo iyagu waxa weyaan hogaanka horyaalka laliigaha sbein ay gacanta ku hayaan ama hogaanka ay la wareegeen afar gool ayay ku garaaceen koox kubadda cagta osasuna sidoo kale talyaaniga inter milan iyo atlanta kulankai dhex maraynu eegi doonaa sidoo kaleeto naaboli iyaguna guul gaarin halka kooxda kubadda cagta ac milan garoonkooda lagu garaacay oo kooxda kubadda cagta udinese ay garaacday sidoo kale derbigii weynaa udhexeeyay dortmund iyo bayer munigna bayer munig ayaa afar gool kaga badisay kooxda kubadda cagta dortmund waynu eegi waxaa laga yaabayaa kooxda kubadda cagta bayer leverkosen saddex gooli laba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta hoffenheim sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa wararka ugu waaweyn suuqa kaliibsiga kuna soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duhur reediyo kulmiye waahega dhegeystayaal waxaynu ka bilaabanaa barnaamijkan ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magalada muqdisho kooxda cagta united hadaba kooxda kubadda cagta ma united iyagu waxa weyaan guul ayay ka gaareen kooxda kubadda cagta fulham wadada guulaha ayay kusoo laabteen ma united tanhaag wadnaha ayuu farta ku haayay oo waa la ceri lahaa haddii kulankan eh, fulham guuldaro kala kulmi lahaa sidoo kaleeto kabtan bruno fernandes ayaa xili dambe gabagabada ciyaarta markii mareysay sagaashan daqiiq lagu daray daqiiqadaha dheeraadiga ayuu goolka guusha dhaliyey haddaba markaanu eegno kooxda cagta ma united guulkan ama guushayan ay gaareen waxay ka dhigan tahay in markan waxa weyaan rajadoodii ay wanaagsan tahay sidoo kaleetana waxa weyaan ma united markan ay dagaalami karayaan kulmada soo socda haddama united sideed toban dhibcood ay leedahay kooxda kaalinta afaraad ku jirtana waa liverpool saddex iyo ay leedahay shan dhibcood ayaa udhexeeya labadan kooxood inkastoo kooxda liverpool hal kulan uu dheeraadi ah ama hal kulan ay u dhiman tahay saalaano kale arsenal iyo ma united waxaa udhexeeya dhibco gaariya ah ilaa lix dhibcood marka sidoo kaleet sports oo kaleet waxaa udhexeeya eh, sideed dhibcood hogaankana waa sagaal dhibcood weyaan oo mancity oo hogaanka haysa iyo ma united waxay isku jiraan sagaal dhibcood marka eh, ma united rajadoodii markaan weli way noolyihiin oo markii laeg way dagaalami karayaan ama toofur noqoto ama horyaalka ha noqdo waxaweyaan way dagaalami karayaan haddaba eh, markaynu egno kooxda kubadda cagta united kulanka wuxuu ah kulan xiiso badan waxaa lagu ciyaariyay garoonka fulham ay ku ciyaarto waana garoonka weyn ee lagu magacaabo garafen cottage stadium waxaana iswajahayay ninkii marco silva ahaa oo tababaraha kooxda kubadda cagta fulham iyo weliba erigtan haga ciyaartan waxyaabaha laga diiwaangeliyay markaynu eegno waxa uu ahaa kulan inta badan caajis ahaa qeybta hore ciyaarta iyo qeybta dambe markii la eego oo maadaama fulham weerarkoodii waxaweyaan aysan wanaagsaneen oo ciyaaryahanada weerarka uga ciyaaraya sida ciyaaryahanka lagu magacaabo dabcan ninka la yiraahdo harry wilson iyo william iyo rodrigo ay ahaayeen kuwa markaasi dabcan weerarkoodii aysan haliseen inkastoo william marar badan isku dayey oo banoni waxa weyaan aada u khatar badan uu golhayaha ka safgareeyey ama golhayaha ayaa inta badan dadaalay oo golhaya onana haddaba ciyaarta markeen usoo laabano kooxda kubadda cagta united ugu yaraan waxay eh, tuureen afar koorno halka fulham ay dadaaleen sagaal koorno ay ku tuureen halka ball positionka ama eh, kubad haysashada koox kubadda cagta united ay ka wanaagsaneed fulham boqolkiiba konton shan markaynu egno dhammaan shuuduudka tuuray united waxay tuureen toban shuud shan ka mid ah ahayd on target halka iyaguna shan ay tuureen fulham markaanu eegno dhanka eh, dhammaan baasaska afar boqol iyo konton baasay baaseen oo kubadda totolbaaska kooxda kubadda cagta united saddex boqol konton shan ka mid a ah way dhamaystireen halka fulham oo gurigooda lagu ciyaaray saddex boqol lixdan baas sameeyeen markaynu eegno united ay u qalmeen inkastoo weerarkama united waxaa weyaan weli dhibaato daran haysat sida ciiryaanka lagu magacaabo hojland antony waxaa horta antony waxa weyaan waa in gebi ahaanba manchester united iska gadaa xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado sababtay tahay antony xilli ciyaareedka markii la eego isagu waa ciyaaryahaan markaasi dabcan markuu ciyaarayabo ay aad iyo aad u nacayaan taageerasha united xilli ciyaareedkan tusaalahaan kale kow iyo toban kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray kooxda cagta united ninka la yiraahdo antony kow iyo tobankaasi kulan waxa weyaan wax goolma uusan dhalinin wax goolnama uusan caawin marka Eh, xil ciyaareedkii hore ayuuba fiicnaaba oo sideed gool uu caawiyey saddex goolna eh, sideed gool u dhaliyey saddex goolna uu caawiyey markaynu eegno sidoo kaleeto highland weli dhibaato ayaa haysataa eh, sidoo kaleetana weli bruno fernandes iyo ciyaaryahaanada ka ciyaara qadka dhexe waxaa lagu eedeynaya in ciyaaryahaankan inta badan aysan caawin hojeland wuxuu u baahan yaha banoni in loo soo dusiiyo duwaha iyo tareed inta badan waxaa la arki jiray tusaale ahaan oo kaleet markaa liverpool aad daawanay sidoo kale inta badan eh, ciyaaraheeda waxaad arkaysaa robinson browni soo laadayo sidoo kale mar alexander arnold browni soo xambaarayo sidoo kaleeto waxaa jira kooxaha inta badan oo duwahooda iyo tareegooda ama difacyadooda midig iyo bidixba ay yihiin inta badan waryahanada ay caawiyaan markaad aragto real madrid oo kale dani karfahal inta badan markuu soo qaadayo soo xambaarayo waagii uu marsel uu eh, kooxda inta badan ronaldo caawin jiray inta badan waxa weeyaan eh, ciyaaryahaanada difaaca ah waa in mar weliba ay caawiyaan weeryahaanada laakiin sidaasi ay tahana mar qaar waxay leedahay horta wan bisaaka in boloni soo laadmo laga sugayaba sidoo kaleeto diego dalodna isagana sidoo kale marka eh, waa in ciyaaryahaanada ay bartaan qaabka loo isistgareeyo waa in markaasi dabcan sida inkastoo micnaha ay haystaan ciyaaryahaano waaweyn sida bruno fernandes iyo christian ericson laakiin sidaas ay tahayna christian ericson xil ciyaareedkan fursad waa uu helay inta badan waa uu ciyaara laakiin sidaas ay tahana xil ciyaareedkan saddex toban kulana uu ciyaaray laba gool ayuu isgariyey ama uu caawiyey hal gool lawa u dhaliyay marka waryahaanada waa in la caawiyaa waa in garnajo uu caawiya holand waa in brun uu caawiya holand waa in antony uu caawiya waa in mactomony uu caawiya waa in ericson uu caawiya marka waxa weyaan ciyaaryahaankan waa uu ku daalay kooxda ma united xil ciyaareedkan keliya markii la eego kulamada champions leaga saddex gool ayuu dhaliyey oo dhanka champions league ayuu wanaagsan yahay marka ma united laakiin guushan waxay u ahayd mid aad iy aad muhiim u ah kabtan bruno fernandes ayaa goolkaasi dabcan dhaliyey xilli dambe goosha ciyaaryahanka balesteri iyo goolkaasi ka caawiyay oo isagu waxa weyaan eh, caawintiisii uu lahaa haddaba bruno xilli ciyaareedkan isagu wuxuu ku lug leeyahay lix gool saddex gool ayuu dhaliyey saddex goolna uu caawiyey kabtan bruno fernandes eh, markii la eego bruno waxa uu badbaadiyey shaqada tababarnimo ereeg tanhaag tanhaag eh, markii la eego xilli ciyaareedkan kulamada banaanka ah waa uu ku fiican yahay ama manchester markaynu eegno xilli ciyaareedkan tusaalahaan kale xilli ciyaareedkan kulamada banaanka ah ee man united ay ciyaareen waxay garaaceen fulham waxa ay dabcan ay garaaceen kooxda kubada cagta ee markii la eego balley ayay halgool ku garaaceen sidoo kaleeto waxaay garaaceen kooxda kubada cagta lagu magacaabo waa laba kulan saddex kulan ay xil ciyaareedka banaanka ay badiyaan markii la eego marka ma united inta badan xil ciyaareedkan kulamada banaanka ay fiican yihiinba oo kulamada aweega xil markii la eego kooxda kubadda cagta ma united iyo homekooda markii la eego kulamada aweega ay aada u khatar badiyeen shan kulan ay bannanka ku ciyaareen xilli ciyaareedkan saddex kulan ayay badiyeen waxay ku dhaliyeen kulmada bannaanka shan gool lix gool ayaa loogu dhaliyey kulamada aweyga halka xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta united kulamada gurigooda markay ku ciyaarayaan waxay ku ciyaareen lix kulan saddex kulan ayaa ay guuldaro kala kulmeen toban gool ayaa laga dhaliyey toddoba gool ayay dhaliyeen markii la eego kooxda kubadda cagta mu united eh, waxaa weeyaan weli jaanis fiican ama fursad fiican way haystaan kulmada soo socdana united waxaa loo badanaya inay badin karayaan maadaama kulmo jilcan ay kusoo wajahayeen tusaalahaan oo kale waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta luton oo horyaalka brmeliga kadib everton eh, waxa weyaan newcastle kadibna kooxda kubadda cagta chelsea waa saddexda kulan kusoo wajahan kooxda kubadda cagta united haddaba tanhaag waa uu hadlay ciyaarta badeed waxa uu yihi marka hore Eh, cabtain bruno waan aaminsanahay ayuu yihi boqolkiiba boqol waa ciyaaryahaan garanaya waqtigiisa marka waan ammaanayaa sidoo kaleeto dhammaan ciyaaryahaanadeeda waan ammaanaya ayuu leeyahay markama united iyo digtenhaag toddobaadkan wuxuu yahay toddobaad wanaagsan todobaadkii horena wuxuu ahaa toddobaad xun maadaama gurigooda laba jeer saddex gool iyo saddex gool laba jeer waxaweyaan lasoo garaacay oo newcastle united weli koox kubadda city ay markaa guuldaro xanuun badan ay dusha u saariyeen halkan haddii eegno kooxda kubadda cagta mancity ciyaartooda labayo tobanka maqrinimo ayaa xalay daawaday oo ciyaarta arsenal waxay ahayd iyagu sideeda iyo soddon daqiiqo mancity kulanka wuxuu ahaa kulan markaasi garoonkoodai ku ciyaarayeen oo itixaad stadium oo iska baashaale lix gool ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta benmouth markii la eego duku ayaa kulankaasi wacdireeyey oo ciyaaryahanka wanaagsan loo doortay markaynu eegno duku ayaa goolka dhaliyey rudriga caawiye gool inabaanan caadi ahayn oo markii la eego isku dhufasho aad iyo aad cajiib u ahaa eh, sidoo kaleeto benado silva ayaa goolka labaad dhaliyey markii la eego benado ayaa goolka labaad dhaliyey waxaa ka caawiyey german doku akanji ayaa goolka saddexaad dhaliyey waxaa ka caawiyey ninka la yidhaahdo eh, german doku kii afraadna filforin ayaa dhaliyey waxaana ka caawiyey ninka la yidhahdo german doku benado silva ayaa dhaliyey doku ayaa ka caawiyey kii ugu dambeeyey nathan aki ayaa dhaliyey waxaa caawiyay ninka lagu magacaabo oscar bobe haddaba united xil ciyaareedkan aan iraada koox kubadda cagta basity xil ciyaareedkan waxaa xil ciyaareed innabaan nacaadiheen oo xil ciyaareed cajiib ah ay ku jiraan labada kun iyo sideed tobankii markii horyaalka boqol libcood ay ku qaadayeen koo iyo toban kulan oo ay ciyaareen sagaal kulan ayay badiyeen sanadkan markii la eegana xil ciyaareedkan koo iyo toban kulan oo ciyaareen sagaal kulan oo toddobiy labaatan dhibcood ayay shaqaysteen kulan oo ay ciyaareen taasoo ka dhigan in xil ciyaareedkanna mar kale manchester city ay wacdareen karayaan oo horyaalka waxa weyaan boqol dhibcood ay ku qaadi karayaan sanadkaasi waxa uu ahaa sanad innaba caadi ahin markii ugu horeysa taariikhda koox boqol dhibcood horyaal ku qaado mancity innaba caadi maaha markii afaraad ayay sanadkan doonayaan hadda hogaanka horyaalka brmeliga waa mancity weyaan mancity haddii xataa uu ka maqayaa ninka lagu magacaabo kevin dubrunia weli way sii shaqaysanayaan waa koox markaasi dabcan xil ciyaareedkan isla qabsadeen oo markii laga ciyaaryahanada markaa durba marhalan ayaa bixinaya mar jerman duku mar benado silva mar julian fares eh, duku xil ciyaareedkan waxa weyaan waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan koox kubadda cagta mancity oo markii laga xil ciyaareedkan saddex gool ayuu dhaliyey halka lix goolna uu caawiyey marka inta badan asistiga waxaa caan kuwa ah ninka lagu magacaabo eh, kevin dubrune marka waxaa leeyahay markan caawinta waxaa la baraya ninka la yihahdo duku xil ciyaareedkan ninka ugu caawinta badan kooxda kubadda cagta man city markii la eego waa duku waxaana kusoo xigay ninka lagu magacaabo julian alvares isagoo afar gool ayuu caawiyey sidoo kaleeto benadi silva xil ciyaareedkan markii la eego isagoo laba gool ayuu caawiyay xil ciyaareedkan sidoo kaleeto markiinu eegno ciyaaryahaanada kaleeto weerarka uga ciyaara sida ciyaaryahanka lagu magacaabo filfodin oo masitia isaga ciyaareedkan saddex gool asist ayuu haystaa marka ciyaaryahanka ugu caawinta badan macity waa ninka la yidhaahdo eh, ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo german duku haddaba beb guardiola ciyaar dabadeed u hadlay wuxuu yidhi duku waa ciyaaryahan cajiib ah waa mustaqbal waxaan aaminsanaya uu leeyahay in eh, tobanka sano soo socda macity ciyaaryahankan wax badan u tari doono waa ciyaaryahan aanan baqaynin waa in inta badan waxa weyaan gaxgelinaya difaacyada markaad eegto wacdarada uu sameeyey ciiryaankan waa mid ka mid a ah ciyaaryahaanada afar gool hal kulan afar gool assist gareeya hadda ka hore bawel bogba iyo ciyaaryahaano kaleeto kasii waaweyna ayaa sameeyey oo hal kulan ayay afar gool ku caawiyeen marka isaguna waxauu ka mid noqday ciyaaryahaanada taariikhda sameeyey oo hal kulan caawiya afar gool marka jerman dukow ciyaaryahankan waa cajiib weyaan isagu waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan taa oo ka dhigan mar waliba jerman dukow uu acdareynayo halis ku jiraan ninka la yihahdo haddaba jack xil ciyaareedkan inta badan keed ayuu ku jiraa ciyaaryahankan waana sababta eh, isagu waxa weeyaan uu keedka uu ku jiro oo waxaa fiican german doco man city ciyaaryahankan boqol milyan ay kasoo bixiyeen xilli ciyaareedkan ko iyo toban kulan uu ciyaaray keliya hal gool ayuu asidgeliyay uu caawiyey xilli ciyaareedkii horena konton kulan uu ciyaaray keliya ko iyo toban gool ayuu caawiyay marka ciyaaryahankan isagu waa mid markaasi dabcan masiti inta badan ay ku khasaareen marka waxaa leeyahay maadaama haddii duuka uu fiicnaado jack waxaa laga yaabaaba inuu markaasi dabcan isagana uu kooxda ka tago maadaama fursad uusan heli doonin ciyaryahankan astonvil ayuu ka tirsanaa boqol milyan ayaa laga soo bixiyey waagii astonvil uu joogay wuxuu ahaa ciyaryahan laga cabsado aad aad u badnaa sidoo kaleeto markii aynu eegno dabcan kulanka wuxuu ahaa kulan masiti inta badan hoomkooda waa kooxda markii la eego taariikhda ugu badan gurigooda markii ay ku ciyaarayaan markii la eego waxa weyaan aada iyo aad u baashaala oo inta badan dadaala haddaba kooxda kubadda cagta masiti xil ciyaareedkan shan kulan ay garoonkooda ku ciyaareen shantaasi kulanba shan gool waa shanti kulanba way wada badiyeen lix iyo toban gool ayay dhaliyeen saddex iyo toban gool waa saddex gool keliya ee lagu dhaliyay xil ciyaareedkan shan kulan oo ay ciyaareen taasoo ka dhigan xil ciyaareedkan keliya asnafil ayaa ah kooxda xil ciyaareedkan gurigooda ku wanaagsan xil ciyaareedkan kooxda astofila labaatan kulan ay gurigooda ku ciyaar waa shan kulan gurigooda ku ciyaareen labaatan gool ay dhaliyeen afar goolna waa laga dhaliyay marka eh, astovilla iyo ah kooxda xil ciyaareedkan gurigooda ku wanaagsan mancity sidoo kale liverpool sidoo kale newcastle sidoo kale arsenal sidoo kale sport sidoo kale dhammaan kooxahaasi waxay yihiin kooxaha xil ciyaareedkan garoonkooda ama hoomkooda ku wanaagsan halkan hadaynu eegno kulankai booqa badan dhaliyey newcastle united arsenal arsenal waxa weyaan abiitkii waa laga jebiyey oo markii la eego arsenal riyadoodii sanadkan waxay ahayd inkastoo waxa weyaan sanadkan ama sanadadan markii la eego aysan macquul ahayn in koox ay ku qaado abitin oo iyagoo waxaweyaan la garaaceen waa inta badan laakiin arsenal mar waliba way sameyn karayaan oo markii la eego iyagu waa kooxda keliya taariikhda horyaalka bermeliga sameeyey abitin sanadkan laakiin way u suurtageli weysay waxay baxsadeen kulankii chelsea oo la in kulankaasi maadaama laba gool toddobaatan daqiiq lagu lahaa ay comeback ay ku sameeyeen laakiin newcastle united waa koox madax adag waa koox markii la eego difaacyadoodii aad aadaad u khatar badan sidaas ay tahaana kooxda kubadda cagta arsenal way dadaaleen laakiin newcastle united ayaa ugu dambeyntii soo afjartay arsenal biutinkoodii rajadoodii sanadkan anton gordon waa ciiryahan cajiiba ciryaankan wax badan ayuu sameeyey ciyaaryahankan waa wa waa ciyaaryahan aad u qatar badan laba iyo labaatan jir wuxuu dhashay afar labaatankii februaayo labada kun koodii ciyaaryahankan waxuu ku tirsanaa kooxda kubadda cagta everton xilli ciyaareedkii hore afartan milyan ayay kusoo qaatay newcastle united isagu waxa weyaan waa ciyaaryahan uu aaminsan yahay idhawi idhawi wuxuu leeyahay ciyaaryahankan gordon waa ciyaaryahan cajiiba isaga ayaa goolka guusha dhaliyey inkastoo goolkaasi uu buuq sameeyey jolanton ayaa goolkaasi caawiyey oo anton gordon markii anton gordon waxaa leeyahay banonigu soo qaatay waxa weeyaan eh, marka hore baroniga markaa lasoo xambaaray oo la keenay inta badan waxaa laleeyahay baronigaasi waa u baxay oo fooro ayuu ahaa oo koorna ayuu ahaa mase fooro ayuu ahaa caadi kadibna goolkii jolonton ama caawintii uu sameeyey jolonton waxa uu markaasi dabcan uu dabcan qabtay ama uu kala tuuray ayaa leeyahay gabriel jesus gabriel magalas sidoo kale waxaa leeyahay xataa goolkaasi wuxuu ahaa gool markaasi dabcan offsida laakiin ugu dambeyntii maamulka premier league waxay sheegeen in goolkaasi waa gool markii la eego newcastle unitedna ay guuleysteen oo markii la eego aaladda faarna ugu dambeyntii uu shaaca ka qaaday ama dabcan goolkaasi la ansixiyey inta badan horyaalka premier league markaad eegto waa horyaal inta badan laisboobo oo markii la eego oo laishandado oo waxyaabaha jilicsan inta badan lama dhigo marka waxa weeyaan newcastle united ugu dambeyntii waa koox aada u khatar badan arsenalna ugu dambeyntii waa la garaacay oo bitik waa laga jebiyey kooxda kaliya xil ciyaareedkana bitina waa kooxda arsenal markii la eego sporis oo arsenal iyagu waxay ahayd kooxda labaad laakiin waa liga jebiyey koorkoodii idi hawi waa macalin aadad wanaagsan markii uu noqday tababaraha kooxda kubadda cagta newcastle united wuxuu ahaa tababari tababar marka la eego ka badbaadiyey in ay selbi u laabato newcastle united xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta newcastle united lix kulan ayay badiyeen horyaalka brmeleaga ko iyo toban kulan oo ay ciyaareen waa kooxda xil ciyaareedkan goolasha ugu dhalisay toddobiiy labaatan gool kooxda kusoo xigto waa kooxda kubadda cagta waxaweyaan waa masita ayaa ugu sareysa sideed labaatan gool dhaliyeen newcastle iy waxay dhaliyeen toddobiiy labaatan marka newcastle united innaba caadi ma aha labaatan dhibcood leeyihiin kooxda kaalinta koowaad ku jiro waa masity oo toddoba dhibcood ayay ka hooseeyaan newcastle united marka newcastle sanadkan waxay u muuqdaan xataa in tobafoorkoodii ay heli karayaan oo ay raadin marka goodhowna falanqeyntaasi ayaynu eegi doonaa arsenal newcastle united markaynu eegno tobabare michael arteta xataa waa uu hadlay waxa uu shaax ka qaaday in yani wixii dhacay uu ahaa qalad cad oo markii la eego arsenal laga qaldamay wuxuu yidhi arsenal kooxda markii la eego kooxda guusha u qalantay wuxuu leeyahay michael arteta waa kooxda kubadda cagta arsenal marka laakiin waxa weeyaan ugu dambeyntii newcastle united iyagu dhibcaha ayaa qaatay iyaga qaatay saddex dhibcood ayay qaateen markii la eego barsha iyaguna xili dambe waxa weeyaan eh, hal gool ku garaaceen kooxda kubadda cagta real sociedad markii la eego kooxda kubadda cagta barcelona xil ciyaareedkan markii la eego waa koox aada u khatar badan oo xilli ciyaareedkan labayo toban kulan horyaalka wadanka spain ay ciyaareen sideed kulan ayay badiyeen saddex kulan ayay barbara galeen hal kulan ayaa la garaacay afar gool ayay dhaliyeen labayo toban gool ayaa laga dhaliyay barcelona waxay ku jiraan kaalinta saddexaad horyaalka spain markii la eego waxaa laga yaaban yahay kooxda kubadda cagta jerona jerona waa kooxda xilli ciyaareedkan wacdarenes markii ugu horeysa taarikhda labaiy toban kulan spain ay ciyaaraan waa markii ugu yareysa dhibcood toban kulan ay badiyaan koob iyo dhibcood ay leeyihiin waxay ka sareeyaan kooxaha waaweyn real madrid barcelona atletico madrid ilaa iyo kooxaha kale sida real batis real sociedad sevilia iyo kooxaha kale marka waxaa laga yaaban kooxda kubadda cagta jarona markii loo eego barcelona guushii gaareen waxay ka dhigan tahay in guushaasi muhiim ay u ahayd sidoo kaleeto dhanka talyaanigana inter milan iyaguna guul ayay gaareen halka milan iyaguna la garaacay oo danesi sanadkan inter milan waxaa laleeyahay iyaga ayaa uga cadcad halka darbigii weynaana kooxda kubadda cagta bayad munig iyo dortmund dhexmaray afar gool ugu garaacay kooxda kubadda cagta dortmund markaynu eegno kulmada jira maanta kulanka ugu soo horeya waa astonvilla weliba kooxda kubadda cagta newton forest shanta galabna ayaa lawada ciyaari doona kulanka xigana waa kooxda kubadda cagta lotonton waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta liverpool liverpool iyaguna sanadkan waa tartamayaal liverpool shaxday ku ciyaari karayaan kulanka caawa waa golhay allison tesimakas vandaj ninka lagu magacaabo canote alexander arnold sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo rayan garfambeg mark alister sobosly diego jota darwin nunes wilamo saalax sidoo kale luis dias isagana uu soo laabtay halka diego alcantara iyo robertson iyo ciyaaryahanadaasi dhammaan ay maqnaan karayaan sidoo kaleeto markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta lowton iyo liverpool ay wada ciyaaraan waxay ahayd shan iyo tobankii january labada kun sideedii markaasina f a caabkii ayaa markaasi dabcan la garaacay oo kooxda kubadda cagta liverpool ayaa lix gool shan gool ku garaacday sidoo kaleet markii ugu dambeysana markii la eego kulan horyaal ah ee labadan kooxood ay wada ciyaaraan waxa ugu dambeysay markay ahayd kow iyo tobankii january kun markaasina garoonka anfield stadium kooxda kubadda cagta liverpool ayaa lowton ku garaacday laba gool iyo hal laakiin markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta liverpool ay soo booqanaysay garoonka lowton ay ku ciyaarto waana garoonka lagu magacaabo kenworth road stadium waxay ahayd markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqdaan afar iyo labaatankii agosto kun sagaal boqol sagaashan markaasina kooxda kubadda cagta liverpool iyo waliba kooxda kubadda cagta lowton barbaro gool laaan ayuu ku dhamaaday markaa waynu arki doonaa caawana haddii kulanka liverpool ay badin doonto laakiin liverpool weeraan waxaa leeyahay afar gool iyo gool ay kaga badin karayaan kooxda kubadda cagta lowton ton kulanka caawa sidoo kaleeto dhanka kale laliga hadaynu egno real madrid ayaa soo dhaweyn doonta oo real falkan ay la ciyaari doonta santiago banabu ayuu ka dhici doonaa kulankan sidoo kaleeto markaynu eegnana koox kubadda cagta real madrid xidigaha ka dhaawacan waa tobadkatawa felemendi melataw iyo jomeno shaki isaguna aan ciyaari doonin shaxday ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta real waa golhayakeba ninka lagu magacaabo farankashia david alabe weliba rodriger wada ciyaari doona dan karfaxal tony crus iyo comavenga falfardi belgham fenichiar iyo weliba rodrigo waa shaxda macaqoolka ay ku ciyaari karayaan weyaan rayo falakano waa koox aada u dhib badan markii ugu dambeysana garoonkan ay soo booqato bernabu waxay ahayd afar labaatankii mey xil ciyaareedkii tegey markaasina kooxda kubadda cagta real madrid ayaa laba gool iyo hal ku garaacday marka waynu arki doonaa haddii kulanka caawana kooxda kubadda cagta marangeyska ay guul ka gaari doonaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta real madrid waxay ku faraxsan yihiin in ay arkaan ciiryaanka arda gulal la yidhaahdo arda gulan xil ciyaareedkan waxa weyaa tan bilowga wuxuu ahaa ciyaaryahan inta badan dhaawac ku maqnaa laakiin waxaa leeyahay ardo gulan ugu dambeyti isagana kulanka uu ciyaari doonaa oo carlo angelotti waxa uu shaac ka qaaday in ciyaaryahankan fursad la siin doono maadaama dhaawaca uu ka soo laabtay degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmihi magaalada muqdisho markan dhegeystayaal waxaanu eegeynaa falaqeynta arsenal michael arteta waxaweyaan waa uu ka hadlay ciyaarta dabadeed waxaweyaan dhaleeceen xoogan u soo jeediyey maamulka bermeliga cabdicasiis siciid baared ayaa la jooga bal baared soo dhawow waxaweyaan arsenal ugu dambeyntii abitika waa laga jibiyay hadda kooxda keliya abitika waa koox kubadda cagta sporis iyaguna waxaweyaan habeen dambe waxay la ciyaari doonaan koox kubadda cagta chelsea marka arsenal bal ka waran kulanka newcastle united Eh, cabdirashiido waa maasan tahay runtii ciyaar aada u adag oo qurux badan marka la eegana spirit uu ka muuqday iyo dagaal iyo faltan aada u xoogan sida muuqatana kooxda newcastle united waxay kusoo galan inay ka badiyaan kooxda arsenal marka la eego eh, dhiiga ka muuqday xidigahooda iyo sidoo kale qaabkay u dagaalamayeen xidig walba oo newcastle waxaa ka muuqatay dhiiranaan aada u xoogan iyo sidoo kale inay ka go-need in dhibcaha st jamesburg ay ka qaataan kooxda kubadda cagta ee arsenal ay ka adkaadaan sidoo kalena ambitinka ay ka jabiyaan maadaama arsenal keliya ay ahayd eh, kooxda marka tinham laga soo tago keliya ambitik oo aan laga adkaan xilli ciyaareedkan la ciyaaray ilaa tobanka ilaa koob iyo tobanka kulan hmm. marka markaan eegno ciyaar qurux badan ay ahayd oo inta badan waa daawanay marka waxaa la dheelay runtii ciyaar aan dhihi karno waa ciyaar aada u qurux badan hmm inkastoo weeraradu aanay badneen laakiin haddana fursadihii markaas isku heli karay iyo qaabka ciyaarta u socota wuxuu ahaa runtii kulan big game oo u qalmay markaa in la daawado sidoo kalena eh, bandhigooda uu ahaa bandhig aada cajiib u ah eh, arsenal laftirkeedu ma xumeyn inkastoo ay xalay ka jiiftay xidigaha eh, gabriel martinelli iyo bukayo saka oo inta badan ay ku tashatay arsenal xalay bandhigoodu ma ahayn mid qurux badan martinelli wuxuuba dhaafi waayeba xidig lagu soo bedelay mid kamid a ah daafacyadii newcastle Eh, livermenton xidig layihahdo halka saaka isagana eh, marka kyron tribia uu mari waay ama uu dhaafi waayey oo garabkiisa loo bedelay marka arsenal weerarkeedu ma ayna badneen laakiin waxay ku badneed baasishinka ama kubad haysashada oo ay wax badan haysteen ciyaarta marka la inkastoo kubad haysashada aysan wax badan soo kordhinin haddii aadan abuurin fursado badan boxka aadan shoot ku samayn on target badan aadan samayn wax badan ma soo kordhinayso marka ciyaarta si guud markaan aragno ciyaar qurux badan ahayd laakiin qaradaada ka dhacaa laleeyahay cabdulshiido waxyaala la falanqeynaya haatan ilaa haatan waxaa kamida ah runtii goolkii uu dhaliyay xidiga eh, lagu magacaabo eh, gordon oo runtii muran badan dhaliyey marka la eegana siyaabo kala duwan loo falanqeynayo hmm. goolkaas marka la eego saddex waxyaaba waa isku qabsaday oo hmm. v a r ka jeegkeeda in la jeegin kareeyo waxay qaadatay daqiiqado badan oo ku dhow markaa lix daqiiq ilaa daqiiqo marka la eego hmm. maadaama saddex angal laga fiiriyey goolka ko waxaa laisku qabsaday kubada of the line inay ahayd ay ka baxday garoonka out of the grass ahayd laba waxaa laisku qabsaday offside kubadan oo xidiga markaa gabriel waa xidiga weerarka ciyaara newcastle jarenton inuu macnaha offside ku jiray isla asaga haddana waxaa lasii firinaya inuu faul galay oo markaa uu kala tuuray xidiga gabriel mm. saddexdaba waa la gray marka qolada v a r ka joogtay garsoorka markaa ciyaarta la ofiyeshdi la ahaa ama ciyaarta la waday waxay soo saari waayeen ama ay keeni waayeen waxay leeyihiin ma qaban camerada laynka marka garoonka inuu kubadda ka baxday clear inay taha ma caddeen macnaha qayb ahaan laynka wax yar ay ka jirtaa leeyahay kubadda marka v r camerada ma sheegin in kubada off ay tahay waa number number one number two waxay dhaheen kubaddan fowl ma ahan oo labada xidig inta badan brbliga waxaa laga yaqaanaa cudurshid mm. saa taqaano mm. baroniga haddii labada xidig uu yani ka dhexeeyo isku soo aadaan inta badan waxaa loo fiiriyaa inay yani challenge challenge gareeyaan fowl looma kumid gareeyo looma fiiriyo tan kale offsetka la kuma jiro waxaa loo xisaabiy marka xidiga daafac arsenal inay wadasinaayeen xidigan kale ee jarlington taasaa keenta marka in goolka la ansixiyo marka arteta arkeyna ciyaarta kadib oo warbaahinta la hadlay oo runtii furka tuurtay waxyaabaha uu ka hadlayay xataa aada cajiib u aayeen uu yidhi ceebaa dhacday waxaana laku sameeyay de wax aan horey u aragna maaha kubadda cagta ceebay ku tahay sigaar premier leaga Eh, runtii wuu ku celceliyey so embrison waa wax ceebaa nagu dhacday leyahy ama ceebaa ku dhacday marka la eego maamulka horyaalka ingiriiska waxyaabaha ay nagu sameeyeen umaana qalmin uu leeyahay in nala ka badiyo inaan guulaysanaa u qaranay laakiin su-aalaa ka dhalana saciid urshiid markaa tiraado inaan guulaysanaa u qaranay arsenal xala baronigeeda how siduu ahaa siday u ciyaareen maxay soo bandhigeen ma weeraro badanay sameeyeen ontargetkooda meequu ahaa halkaasa laga fiirina marka arsenal marka laga soo tago banooni iyo fursado yaro ay abuureen xataa kuma badneen bokiska inay fursad ku abuuraan khalqal ay ku abuuraan oo yani khatar geliyaan eh, shabaqa kooxda kubadda cagta newcastle taasaa suaal aal marka sheegashada eh, arteta sida muuqata arteta hadalkiisa waxaa ka muuqata cadowsheed xamaasad un qof laga badiyey abitik laga jebiyey oo runtii xamaasad ka muuqata waxyaalaha kale cadowsheed la falanqeynaya waxaa kamid a xidiga brune gimares waxaa laleeyahay redkaru lahaa marka la eego eh, waxaa qaba falanqayaasha qaar ee stuudiyaasha ciyaaraha tabiya waxay ninkaas si cleara oo cad wuxuu gacan ugu dhuftay uu u isticmaalay xidiga kabtanka xal u watay kooxda arsenal ee jorginio ah. waa daawana waa arki karnay waxaa la arki karaa xataa waxaa laleeyahay qaladka kaloo jira waxayd in xataa v a r soo fargelin arrintaas waxaa laga rabay garsoorku waa macquul inuusan arag hmm. maadaama kubaddu ay dhaqaaqday weerar newcastle ay sameynaysay laakiin waxaa laga rabaa laleeyahay qoladii v a r ta joogto inay jeekin garayso in kubaddan faawul tahay iyo ninkan inuu si qalada u isticmaalay inuu gacan yani ku tuuro ama uu ku dharbaaxo xidiga georgina kabtanka oo arsenal qalad kale waa laleeyahay redcar clear ahayd haddii yani ay r soo fargelin lahayd marka si guud marka incadushid waa ku badan tahay waayadan brim league marka la eego waxyaabaha muranada dhaliya oo aan cadayn bal bered ber markaynu eegno eh, michael arteta wuxuu yii labaatan sano ayaan horyaalka bermeleague aan joogaa eh, ama ingiriiska gudaha marka la eego qalad badan way dhacaan inta badan laakiin markaad eegto arsenal kulankii xalay inkastoo micnaha dhanka weerarka sida bukayo saka iyo ciyaaryahanada kale eh, dabcan ay yani wax halisa aysan sameynin sidaas ay xalay ciyaartan markii la eego sida caadiga barbaro ay u qalintay markii la eego oo labada ah, kooxoba sidoo kaleeto markaynu eegno mee arteta wuxuu shaaca ka qaaday in arrintan ay u baahan tahay baaritaan dheer u baahan tahay laakiin markaad eegto eh, dabcan horyaalka bermeliga iyo horyaalada kale isku mid maaha bermeliga oo kale inta badan eh, yani inta badan waxaa la yihahdaa markii banoniga oo kale oo ciyaaryahanada labada qof markii sida aad sheegtayba uu ka dhexeeyo inuu yahay wax jilecsan oo aanan ahayn micnaa markaasi fawla markaad eegto arsenal xil ciyaareedkan markaan abitka waa laga jibiyey waa waxa weeyaan waa waa hadda waa qalaas bes waaye eh, markaynu eegno marka michael arteta iyo arsenal maxay u baahan yihin hadda Eh, waa mahadsantaa cabdirshiidow eh, runtii horta waad iskusoo dhamaatay sheekadii ahayd ambitin eh, aan nahay nalama badin nalama garaacin ah, horyaalkan waxaa soo maamulay oo joogi jiray ninka ugu guulaha badnaana kamid ahaa sirax fraxon oo soo hogaamay united saddex tan horyaal qaaday mar waxaa laga weydiiyey arrimaha ambitinka ah, wuxuu ka jawaabay xilli xataa arsenal uu joogay kooxda arsenal oo yiri horyaalkan aniga intaaso maraan qaado yiri kabta hmm. ninkaa yani u gashay ah, ama waxa uu sameeyey arse winger hmm. runtii wuxuu dha la samayn kara maaha in adoo benmer leaga jooga aad imbitin soddon iyo lagaa adkaan waayo runtii wuxuu dhahay waa arin aada u weyn aniga ahaanteedu yidhi ma ku fakirin in yani hal horyaal aan ku qaadi karo ama ay dhici karta inaan qaado ano laga adkaan marka horyaal saas in arteta uu ka fikero isagoo xataa iskuwaadkiisa aanan bedel lahayn oo tobanka xidig ama ko iyo garoonka uu kusoo galo ko lamid aanay fadhin sida manchester city oo kale iyo kooxaha kale oo markaa haysta xidigaha fitka arsenal waxay u baahan taha marka adushada markaa eegin waxyaalaha hadda ka maqan waa inay january suuq gashaarta waa ku qasab haddii aysan arsenal january suuq aadin xataa rajadeeda top forka ama top treka xataa waa laga yaaba horyaalkan arkaysa laisgu adkeenayo xaaladiisu tahay dhibcaha wax yar laska koreeyo kulmadanu sii adkaanayan arsenal waa inay heshaa bedelada xidigahan tusaalahaan o kale hadii astafila badiso kaalinta shanaad la soo ridaa waa soo dhici ha waa fogaanay hadda meesha labaad ay ku jirtay shan saacad kahor maanta waxaa laga yaaba haddii kulanka aston ku xirtaa natiijadeeda ah. inay shanaad iyo wixii ka dambeeyan ay kasii dhacda laga yaba natiijooyinku isbedelaan marka arsenal u baahan tahay xidiga weerara ama strikera oo weerar nooba uga ciyaara iyo weerar garbaha wingriska sidaasoo kale qadhaxi xoojin ubaahan tahay arsenal waxbadan ubaahan tahay sababto xita hadda cabdishuud hadduu ka dhaacmo arsenal eh, martinelli iyo saaka hadday dhacmaan yaa dheeli doona see marka maxay soo bandhigi doontaa arsenal maxay eh, u tartami doontaa waxay u baahan taha marka arsenal inay suuq gasho dhaqaalo bixiyaan si ay usoo helaan xidigo wingaris ama garabka ka ciyaara weerarkana soo xoojiso qadka dhexana ay u hesho bedelo fiican hadda tusaale gaabka waxyaalaha kale xala jiro waxaa xalay waa la arki qadka dhexe arsenal u ciyaaray in la bruno gimares hawx warba ka samaystay oo mid walba ku dhacayay boobka kubada saay u baahanta burburiy adag u bahanta arsenal si yani kulamada qaar ay bruni adag u ciyaarto kulanka xal kale bruni gimares kale xidigaha dheelay kale inay yani bruni la qaybsadaan xidigaha kaleo hadda adagoo ezo fernandeska jalta joogo kale kaseed xidigaha kale oo real ka tartama marka arsenal si isku dhisto tartankan ugu sii jirto tobtrigeeda ama championka u tarta horta waxaa sida muuqata squadka arsenal uma tartami karto realka premier league waa iska caddaha sababto tahay hal kulanoo laba xidig la nasiyey Ah, wax badan isbedelaya marka cabdishid waa maasintahay arsenal marka waa inay dib ugu noqotaa suuqeeda si ay xidigo badan oo weerar u hesho waayahay cabdicasiis saciid bereed aad yad ayaa umahadsanta gudaha barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaa barnamijka barnamijkiisa henaalo kulanti